ku aaminay iyo waxaad ilaahay dadbaa ruux ku aaminay iyo waxaad ilaahay midnalama ilaawe midnalama ilaawe ha halaydmin aaya haysan awga ambad laguma sheege inaan ahay mid ooniyo awada harnaad qaba inas qaysan awga ambad laguma sheege inaan ahay mid ooniyo awada haraad qaba aniga aragtay kuna idhiye mayaa dadna ruux ku aaminay iyo waxaad ilaahay kuaaminay iyo adilahay midna lama ilaawe midna lama ilaawe ahalay min aaya indhahaaga buubshee waa ubax jacaylkuba egmada qiyaasiyo ogooday jalleecada indhahaaga buubshee ma idlaado ma abaado lagama midna lama ilaawe midna lama लवे हालै आया